طربتك

maqal wanaagsan saaxiibayaal meel kasta joogtaan waana arbaco taariikhdu waxay ku beegan tahay sideedah bisha labaad sanada labaatan saaxiibada barnaamijka ciyaaraha doorka n waxaad ku dhegeysan doontaan kooxda kubadda cagta manchester united waxay doonayaan caawa in kaalinta labaad ay ku cariiriyaan kooxda kubadda cagta manchester kooiyo tobanka habeenimo waxayna garoonkooda trafford kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta ee leeds united sidoo kale saaxibada waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta ee real madrid caawa waxay doonayaan in finalka ay calabol kaabka ay gudbaan caawa al-aali ay la ciyaari doonaan samafiinaalaha ee koobka calabol kaabka waana kooxda ugu badan taariikhda ku guuleysatay sidoo kale saaxibada waxaynu eegi doonaa carlo angeloti waxaa laleeyahay haddii uu koobka calabol kaabka uu kula guuleysan waayo gebi ahaanba waa la celin doonaa sidoo kale waxaynu eegi doonaa saaxibada xaalada koox kubadda cagta mancity iyadoona koox kubadda cagta masiti iminkan ay qabsadeen qareenkii badbaadin lahaa iyadoona markaa lacag waaliah ay u ballan qaadeen haddii uu badbaadiyo koox kubadda cagta manchester city saaxiibada soo dhawaada cabdirasaaq ayaa barnaamijka farsameynaya cabdirashiidna barnaamijka ayuu idila socodsiinayaa barnaamijka ciyaaraha doorka yenen waayahay saaxibada haddiynu ku bilaabno koox kubadda cagta manchester united waxay caawa ciyaari doontaa kooiyo tobanka habeenimo kooxda kubadda cagta leadis united waa kulan xiiso badan iyadoona kooxda kubadda cagta ee man united ay doonayaan in ay guul gaaraan iyadoona koox kubadda cagta manchester ay ka maqnaan karayaan xidigaha sida ninka yihahdo ericson eh, ninka layihahdo mactomany sidoo kaleeto casamiro ayaa ridkaar kaga maqnaan karaya kooxda kubadda cagta ee manchester united sidoo kaleeto antony ayaa maqnaan doonaa iyadoona kooxda kubadda cagta manchester ujeedada ugu weyn tahay in caawa ay guul gaaraan kooxda kubadda cagta ee leeds united caawa fred iyo weliba ninka layidhaahdo sabitzer iyo bruno fernandes ayaa ciyaari karaya iyadoona weerarka rash iyo weliba wegonos iyo weliba garnajo iyagana ay ciyaari doonaan iyadoona sidoo kaleeto show ilaa alexander martines fran wambisaka dihay ay ciyaarayaan hal koox kubadda cagta leeds united muddooyinkii ugu dambeysayba la garaacayay kulamada horyaalka bremliga iyadoona caawa laakiin iyagoo markaasi dabcan tababarihii hore ay iska ceeriyeen ay caawo ciyaari doonaan marka waa kulanka ugu xiisaha badan ee caawa jira weeyaan manchester waxay isha ku haysaa in kaalinta labaad horyaalka bremeliga ay ku cariirin karayaan koox kubadda cagta manchester caawa haddii ay badiyaan sidoo kale waxay nooleyn karayaan rajadooda ah sanadkan inay ku guuleysan karayaan horyaalka bremeliga haddii caawa ay ka gudbaan koox kubadda cagta lidis koox kubadda cagta arsenal ayaa markaa dabcan keliya shan dhibcood ay u jirsan doonaan marka sanadkan arsenal mancity manchester united ayaa laleeyahay labadaasi naadi saddexdaasi naadi ayaa ah kuwa ku guuleysan karaya horyaalka bremeliga saaxibada markan waxaynu ku bilaabeynaa eh, horyaalka bermeliga iyadoona koox kubada cagta manchester city markaa la doonayo in la ganaaxo ama kaalinta labaad ama sirbidii loo celiyo oo jaabinshiibka laga dhigo hadaba hadalhayntii ugu dambeysay toddobaadkan waxaa si gaar ay ah la falaqeynayaa saaxiibkay cabdulaahi maxamed hilowle subarka bal cabdulaahi soo dhowow ugu koox kubadda cagta manchester city xaalada haysata ayaynu falaqeyn doonaa soo dhowow waa dhoway cabdishiido aada mahadsan waan ku dhawaa barnaamijka rashka citizenska waxaad moodaa in haatanba baaritaano lagu soo hayo muddo haatanba in soo shaac baxeen in la ganaaxi doono manchester oo xaalkeeda allow sahlyahay iyadoo sanadan haatan performancegeeda aad u wacnayn ayaa waxaa moodaa haddale in haatanba lagu dhegan yahay oo laleeyahay derbiya loo celina ama dhibcaha laga jaraa laleeyahay manchester marka xaalka aada ugu xun yahay manchester baaritaanada weli soo gabagaboobin socdaan kala duwan waxa ay sheegeen in manchcity loo celin karo serbida sida u badan tahay aad iyo aad waxaa leeyahay tan iyo labada kun iyo sagaalkii ee koox kubadda cagta manchcity ilaa iyo laba boqol ilaa boqol shan iyo toban qalad ayaa lagu arkay iyadoona qaladaadkaasi badi ay geysteen sidoo kaleeta waxaa lagu eedeeyey in ay markaasi dabcan xidigaha u ciyaarayay lacagta ay qaataan maahana lacag kaleeta la siiyo sidoo kaleet waxaa lagu eedeeyey in macalimiinta inta badan la leeyahay lacag fiican ay qaataan laakiin lacag kaleeto markaa hoos laga siiy inta badan marka waxaa laleeyahay marka horyaala xataa macquul weeya in laga qaadi karayo eh, haddii aynu eegno koox kubada cagta city waxaanu ognahay eh, sida sheegtay sheegtayba xaalada adag ay iminka ku sugan yihiin oo waxaynu ognahay sanadkii hore koox kubadda cagta chelsea ayaa xaaladan oo kale ku sugneyd laakiin chelsea arinteeda iyo isku mid maaha oo chelsea eh, dabcan eh, milkiilihii eh, brownfich ayaa markaa lagu dheganaa sanadkan masiti ayaa lagu dhegan yahay waxaynu ognahay koox kubadda cagta masiti shantii sana ugu dambeysayna afar ka ah horyaalka ay qaado marka markaynu eegno haddii arintan ay run noqoto oo yacni iisheeg maxaa layihahdaa koox kubadda cagta masiti serb loo celiyo yacni ma noqon doontaa sitida hadda laga cabsado oo yani inta badan oo laleeyahay horyaalka brmeliga mar walba ayaga uga cad marka sita xaaladeed maxaa u dambeyn doonta eh, marka cabdirashiidow marka la fiiriyo eh, falaqayaasha kala duwan eh, waxaa eegayaan haddii ay dhacdo arrintan in manchester loo celiyo xagga hoose ee serbiyada mhm. in xidigaha ugu muhiimsan kooxdan gebi ahaanba ay ka faaruqi karaan kooxdan oo maxaa yeele xidiga waaweynaa joogo eril halno kole kevin debron iyo xidiga sumcad ku leh kooxda manchester bernard silva ma sii joogi doonaa waa su-aasha calaamusuaalka waxay saaran tahay hmm. waa xiddigahaas kooxda baaqima sii ahaan doonaan haddii xiddigahaas ay ka tagaan kooxda xaalad kale xun ayay sii geli kartaa xidiga hadii marba ay faaruqaan ah, kooxdan loo celi serbida si fiican waaad ka doontaa in weyn aad la soo wareegtid aad ku ciyaartid serbida marka way kugu adkaan doontaa xidigaha sida aad u helaysid oo champions league hadda ka qayb qaybgalaysaa tartan welibaad ku jirtaa laakiin way adkaan doontaa in aad heshid xidiga waaweyn sida sida adadaaida ka dhawaajisay ee eh, rishwal mm. qaladaad boqolal eh, gaaraya ee eh, manchester lagu helay waa sax qaladaad badanaa lagu helay ee qaladaadka lagu helay wax ka mid a ah in macalimiinta mushaaraadka ay siiyaan ay ka been sheegeen kooxda kubadda cagta waxaana ka mid ah roberto manzini lacagaha ay sii jireen ayaa la sheegay in ay ka been abuureen oo lacagihii ay sii jireen ay ku tilmaameen in lacag ayaga haata lacagii ay bixi jireen lacaga ka badan qaladaad kale oo soo baxa ka mida ah xildigaha ay soo iibsadaan lacagaha ay kusoo iibsadaan ay sheegaan lacaga ka badan ayay kusoo iibsadaan waxaad dareemi kartaa jack grilish oo kale xiddiga ugu qaalisan kooxdaas manchity boqol gaari ay kasoo bixin laakiin mm-hmm. majalada kala duwan waxay sheegaya in lacaga ka badan laga soo bixiyo xildigaas sidoo kale eden harlan ay waxay ku tilmaameen lacaga gaari konton iyo todoba milyan inay kasoo bixeen kooxda manchester laakiin eh, majalada waxay leeyihiin eh, mancity irlin haalan oo weeraryahan weyn ah konton iyo todoba milin sidee ugu soo bixin kartaa isqabsi weynama halkaasi ka taagan manchester waxaa laleeyahay marka irlin haalan lacaga gaaraya boqol iyo konton iyo ka badan kasoo bixisa ayaa laleeyahay marka xidiga weyna ku jiro sida kevin debrun oo kale konton milyan kasoo bixina leeyihiin marka suurtagal ma noqon kartaa laleeyahay marka xidig weyn hmm. oo bandhig wanaagsan sameynaya horyaalada kala duwan ka ciyaaraya in hmm. lacagaasa kasoo bixiyaa tirada haddana aysan lacagii aysan noqon Eh, aaday u adkaatay inkastoo majirta aaday ugu dheeraysaa laleeyahay eh, dhankan eh, looyaro aad tara ay heli karaan mm. sida sanadii in uefa ganaxa kusoo rigtay kooxda kubadda cagta manchester laba sano laakiin racfaan ayay kaqa oo waxaad moodaa majisatay inay ku guuleysteen kiiskaasi waxaa dhici karta aan leeyahay si lamida ah kiiskii eh, uefa ay ku guuleysteen ina kan ugu guuleysan karaan inkastoo kiiskii uefa kan uu ka adag yahay oo boqolaal qalad lagu helay kooxda kubadda cagta manchester wuu adkaan doonaa ee leeyahay in kiiskan ay ku guuleystaan kooxda kubadda cagta ee manchester oo kusoo imaan karta haddii maba loo xeliyo derbiyada waxaa lais leeyahay amay roon tahay in dhibco laga jaro eh, oo ah inkooda baaqi ay kusii ahaadaan ama ganaax sidoo kale waxaa dhici karta leeyahay in la ganaax ku lacaga lagu ganaax eh, ma jirta labadaas fursadood ayaa faa'ida ugu jirta ayaad leeyahay haddii ganaax lacagad lagu soo rogo waa sida ay rabeen kooxda kubadda cagta man city sidoo kale haddii eh, dhibco laga jaro shan iyo toban dhibcood malaha shan iyo toban dhibcood horyaalka eh, hadda qeybtiisa labaadaa bilaabatay cabdishido way soo kaban shan iyo toban dhibcood oo booska msliga way soo cariirsan karaan laakiin haddii marba laga tuuryaalkan loo xaalku u adkaa doona waxaad eh, sidoo kale arkaysaa eh, markaad majalada kala duwan ah akriso eh, waxaa jira horyaalka championship horyaal la yidhaahdo oo serbiyada england leeyihiin xiriira leeyihiin hmm. hoos yimaado xiriirkan england f xiriir hoos yimaada leeyihiin oo e f l lahaa marka e f lk waxay taagan yihiin annaga shalay waxaan qabnaa saddex kooxood oo kooxaha sideed tobanaad sagaaliy tobanaad iyo labaatanaad in ay usoo laaban karaan waxay leeyihin ma jid nooma imaan karo oo meelo kala geeya ay leeyihin horyaalkiina bajeti ku arki karnaqabsi xoogana laga qabaa marka waxaaleeyaha mar haddii horyaalkana xoogaa xoog ku haystay oo tobankii sana ugu dambeysay shan jeer ka mida ah camal ay ku guuleysan haddii loo dhaaiciyo seribida sidii kale kooxaa dhan way dardari karaan oo dhibco fiican ay kusoo qaadi karaan horyaalkaas hal sana kadib eh, dib ay ugu soo laaban karaan marka waxaad moodaa xataa serbia in loo diidaayo eh, sida silamida waxaa dhici karta xataa in league oneka iyo league twoga ay dhahaan oo kooxdaas anoo keenin eh, alqalad ay nogu tahay waxaa waaye waxaa laga yaabaa in horyaalkeena ay ka dhigaan sida premier league oo kale inay ka dhigaan cab iyo f a cab oo kale ay iska daldashaan marka kooxda ma jirtid xaalka ayaa ku timaanaya marka la arki doona ganaaxa sida uu noqon karo cabdishido waayahay eh, waxaan ognahay eh, inta eh, labada kun ilaa iyo iminkan waxaa soo maray koox kubadda cagta mancity waqti aad u qurux badan dabcan dhowr horyaal ay ku guuleysteen ninka la yidhaahdo yaya tuure oo markaasi dabcan saddex horyaal kula guuleystay koox kubadda cagta mancity sidoo kaleetana la qaaday koobka efe kaabka saftayna saddex boqol ciyaarood waxa uu ka hadlay arinka ee muddooyinkii ugu dambeeyaba social mediaha aad iy aad loo hadlahayay haddaba koox kubadda cagta manchesity waxa uu leeyahay waxaasi waxba kama jiraan weeyaan wuxuu leeyahay maya ma jiraan waxyaabo qarsoonaa wax kasta oo ay caddaayeen ayuu leeyahay mana jirin wax la qarinayay isagoo ka hadlayay muddooyinkii ugu dambeysaba in koox kubadda cagta manchesity marka ay qariyan marka yaaya isaga wuxuu leeyahay eh, arrintaasi ma jiraan waa iska fadeexo weeyaan eh, dhanka kale haddiinu eegno tobabaraha koox kubadda cagta manchesity dhowr sano kahor waxa uu shaaca ka qaaday in haddii ay jirto in macity barnaamijkan ay jiraan ama musuq maasuq ay wadaan inuu ka tagi doono marka eh, shalay waxaa la arkaya isagoo wejigiisii bedelnaa yacni inay tahay arinka masiti ama guuldaradii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta sports lama dareemayo laakiin kooxda kubadda cagta masiti tababarahooda waxaa leeyahay waxaa macquul ah in gebi ahaan buu isacasiilo marka adiga ahaanta maxay kula tahay beeb masii joogi doona kooxda kubadda cagta manchecity eh, rashko aadaa mahadsan tahay warar kala duwanaa ka soo baxay eh, lasii joogitaanka beeb guardiala kooxda kubadda cagta manchecity goliga ugu dambeeyena waa laga adkaaday sbariska ka adkaatay gool waxbaa loo adkaaday mhm. waxaad moodaa beb guardiolo in wejigiisa uu aada isku bedelay eh, waxaa loo badinaya beb inuu isaga tegi karo horyaalka premier leaga eh, marka eh, kooxdiisa manchester lagu helo ganaaxan waxaa loo badinayaa in kooxdan uu isaga tegi karo beb guardiol sida majaladaha kala duwan ayaan inkastoo sanado badan dhowr ah uu yiri beb guardiol kooxdan meel uguma socdo haddii kooxda ay raacdayso kadib ayaan ka tegi karaa ayuu dhihi jirta mhm laakiin waxaa soo isaabaxay in beb guardiolo manchester usaga tegi karo eh, kooxaha premier leagana ay doonayaan in guardiolo iyo dhibkooda uu ka tago kooxdan maadaama kooxdan system aan caadi ayn uu kusoo kordhiyo oo tiigtaakada sidoo kale eh, top sigiska ay doonaya leeyahay kooxaha in manchester city iyo beb guardiolo heerka hoose loo celiyo oo aan dib damba loo arkin oo ilaa liigon liigtu ay kasii dhacaan marka beb eh, guardiolo haddii uu ka tago kooxda manchester sida haatan muuqanayso inkastoo macalimiin dhowr ay soo mareen oo ka horeysay beb guardiola laba waryaanna ay kuleysteen systemkan hadda beb guardiola uu ku dhisay haddii macalin fiican ay helaan waa way sii jiri karaan le laakiin beb guardiola sida u badan kooxdan wuu ka tegi karaa haddii kooxdan lagu helo ganaxa haatan baaritaanka haatanba ku socda kooxda kubadda cagta manchester leeyahay haddii baaritaankan uu ku baxo beb guardiola gebi ahaanba Eh, eh, eh, kooxda wuu isaga faaruq karaaya leeyahay haddii kooxdan uu ka tagana waxaa loo badinayaa in macalinkan manchester in uu qaban kara ay leeyahay xulal kala duwan sida brazil oo kale ama xulal kale ayaa loo badinaya leeyahay inuu qaban karo maadaama uu markaan uu kusoo daalay dhanka kooxaha oo uu kusoo guulaystay marka raska wararkii ugu dambeeyay koox kabadda cagta manchester city waxay sheegayaan in ay markaasi dabcan ay shaqaalaysiin doonaan qareen ka difaaci doonaa eedeymaha ama dembiyada markaas muddooyinkii ugu dambeysay koox kubadda cagta mancity lagu soo ogay haddaba xarunta qareenada iyo koox kubadda cagta mancity waxaa laleeyahay waxay ka doonteen qareen weyn oo lagu magacaabo lord banich waxaa toddobaadkii mashaar ahaan u qaadan doona ayaa leeyahay kooxda badda cagta mancity lacag gaaraysa afar boqol oo geni oo la mid ah mushaaraadka ciyaartooda ay qaataan sida ninka la yirahdo kevin debrunia marka ugu dambeyntii dabcan dhanka mancity haddaynu eegno cabdallah koox kubadda cagta mancity misleedahay arrinka way ku guuleysan karayaan maadaama qareeno fiican haysta koox kubadda cagta mancity markii loo fiiriyo qareenada kooxda manchester ee heystaan sida muuqato in eh, markii eh, lagu soo ogay kiiska uefa ay ku guulayseen waa hmm. loo badinaya leeyahay majaladaha kala duwan ay leeyihiin kooxdan waa koox lacag haysta dhaqaalay ku bixi karaan qareerada waana ay ku guulaysan karaan ayaa leeyahay kiiskan in ay ka gudbaan inkastoo kiiskan uu yahay kiis aad u adag oo boqolaal eh, qalad lagu haysta kooxda manchester laakiin way ku guulaysan karaan ayaa leeyahay maadaama qareeno aad u adag ay heleen sidoo kale lacagna ay haystaan kooxdan wax waliba waa u fudud leeyahay marka majaalada kala iyo falaaqayaasha waa leeyihiin kooxdan oo ay ku guulaysan kartaa eh, eh, haddii kiiskan lagu helo dhabaashihiisa kiiskan uu kusoo baxo waxaa leeyahay waa ay ku guulaysan kartaa rasha waayahay waynu ka gudbaynaa koox kubadda cagta manchester city eh, dabcan waynu arki doonaa wararkii ka soo baxa waxaynu eegi doonaa kulamada kale ama horyaalka bermeliga maadaama city dabcan kulankii ugu dambeeyey la garaacay arsenalna la garaacay koox kubadda cagta manchester united ayaa kooxda keliya toddobaadkan guuleysatay iyadoona koox kubadda cagta manchester caawa haddii ay ka badiso koox kubadda cagta leeds united kaalinta labaad ay la geli doonaan koox kubadda cagta manchcity inkastoo dhanka goolash laga badan yahay cabdullah eh, haddiinu eegno eh, koox kubadda cagta manchester eh, united xilli ciyaarada qurux badan ayay qaadanayaan iyadoona koox kubadda cagta manchester caawa ay u bixi doonto koox kubadda cagta leeds adig ahaantaada kooxda kubadda cagta manchester maadaama ay fiican tahay muddooyinkii ugu dambeysay maslada sanadkan horyaalka ku tartami karayaan ee kooxda kubadda cagta manchester rashkow aada maxsan tahay sidaan ogno kulamadii ugu horeeyay dalka aaday ugu dhibtoonayeen oo waxaad moodaa bandhigooda inuusan aada u wanaagsana laakiin tanhaag mark uu yimid kooxda waxaad moodaa inuu isbedelo badan sameeyey kooxdana uu kusoo kordhiyey xidigo waxaad moodaa in manchester united haatan ba isla helayso kubadda si wanaagsan u ciyaarayaan marcos rashford ayaa ku jira rashfo bandhigiisa aad ku wacnaa isagoo haatanba goolal toban gool kor u dhaaf ay ka dhaliyo horyaalka premier leaga marka waxaad moodaa in manchester united haatanba la soo bixin qaab ciyaareed inabaan caadihan marka united waxaa la karaa sanadkan oo isoo bixi karaan uefa champions league inkastoo horyaalka in lagu tartamo ee noqon karta xaalad kale maadaama kulamo badan haatan ay harsan yihiin cityna ay haatanba ay isku dhibca noqon koran kooxda kubadda cagta ee manchester united inkastoo lidis caawa ay u baxayaan kooxda kubadda cagta ee manchester united aad ay u xifiltamaan marka haddii caawa united ay badiso isku dhibca ay noqon doona inkastoo farqiga golasha manchester city ay kaga horeyso kooxda kubadda cagta ee manchester united kooxda manchester city marka united eh, waxaa la karaa eh, boosaska champions league loogu soo baxay sanadan cidna kama hor istaagno ay soo bixi kartaa inkastoo horyaalkan ay ku tartami karaan maadaama arsenal eh, moodo in bandhigooda uu yahay bandhig aan caadi ahayn oo horyaalka haatanba iyaga ayay haya oo shan dhibcood ayay ka sareeyaan kooxda kusoo xigta ee manchester city haddii caawa united ee badisana kolen eh, isla shantaas dhibcood ayaa laga sarmari doonaa kooxda kubadda cagta ee manchester united marka united eh, bandhigooda aada u wanaagsan yahay rashkow waana ay soo laabteen eh, waana laisdhihi karaa manchester united haddii intaan in badan ay sii dadaalaan oo kulamada inta ka harsan ay natiijo wacan ay la yimaadaan way u badnaan doontaa ayaa laleeyahay in ay horyaalka kula tartami karaan kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa leeyahay rashka kooxda kubadda cagta manchester kulamada homeka markay ku ciyaarayaan xilli ciyaareedkan waa kooxda labaad ee ugu fiican markii laga soo tago kooxda kubadda cagta manchester city oo xilli ciyaareedkan ko iyo toban kulan oo ay ku ciyaareen garoonkooda waxay badiyeen sagaal jeer ee eh, koox kubadda cagta manchester united ayaa ah kooxda labaad markii la eego markay ku ciyaareen toban jeer sideed jeer ay badiyeen manchester xilli ciyaareedkan saddexiyo toban jeer ay gurigooda ku badanayaan dhammaan tartamadoo idil markii la eego eh, tanhaag waxa uu yahay macalin waa cadareynaya macalin aad u khatar badan xilli ciyaareedkan markaynu eegno kulankii ugu dambeysay cabdalah eh, ee koox kubadda cagta manchester ciyaaryahankooda la kasamiro oo muhiim u ah ayaa markaasi kaarka casaan ka qaatay saddex kulan ayuu seegi doonaa laba kulan waa koox kubadda cagta leeds united halka kulan kaleetana uu yahay kulanka lasar ay la ciyaari doonto koox kubadda cagta manchester iyadoonaynu ognahay in tababaraha koox kubadda cagta ee manchester united tanhaag uu shaac ka qaaday in ciyaartooyda sida ninka layihahdo mactomony iyo ericson ay maqan yihiin sidoo kaleetana ciyaaryahanka layihahdo antony oo garabka ka ciyaara uu maqan yahay marka ma la dhihi karayaa eh, dhaawaca soo gaaray iyo kasamiro ayaa markaas dabcan yani ma la oran karaa meeshaas waa lasoo mari karaa koox kubadda cagta manchester xil ciyaareedkan waa dhici kartaa rashku markii loo fiiriya maqnaashaha xidigan casmero iyo sidoo kale scott mactuman iyo ericson maqnashahooda inay tabi karaan kooxda kubadda cagta manchester united maxaa yeele ericson iyo sidoo kale casmero iyo fernandez waa saddexda xidiga dhexe kooxdan isku hayay haddii eh, caawa saddexdooda ay ka maqan kooxdan eh, laba ka mid ay ka maqan yihiin eh, xaalad kale xun ayay geli kartaa leeyahay oo ayna u baxayaan kooxda leadis oo iyadana aad usoo laabatay oo ka cararaysa in ay heerka hoose u laabato marka united aad ay u tabi karaan ayaa leeyahay xidiga la yidhaahdo xidigan kasmiro aad ay u tabi karaan ayaa leeyahay haddii united caawa ay guulaysan waayaan xaaladda ayaa ku xumaan karta ayaa leeyahay rashbo oo casemero ka maqan yahay sidoo kale erecton ka maqan yahay mactominana ka maqan yahay qadka dhexe keliya ee haystaan uu yahay eh, xidig reer brazil ee fred fredna kuma macno qadka dhexe ee eh, lambarka lixaad aada loogu wanaagsan yahay fred wuxuu ku fiican yahay lambarka sadeedaad oo kale inuu ka ciyaaro show eh, markeenu egno kooxaha arsenal chelsea iyo liverpool markeenu egno arsenal dabcan kulankii ugu dambeeyey waa la garaacay cabdulaahi waxaanu ognahay in kooxda kubadda cagta arsenal dabcan kulmada banaanka ah markii la eg ciyaareedkan laba kooxood ayaa jirta waana everton weliba kooxda kubadda cagta manchester arsenal kulankii ugu dambeeyey waxaa laga dareemaya habacsanaan gorgino ayaa lasoo geliyey konton iyo daqiiqo lixdan daqiiqo gool ayaa laga dhaliyay taageerayaasha koox kubadda cagtay the gathers waxay taagan yihiin gorgino ayaa ka dambeeyey marka adigoo isku soo qabanaya gorgino dabcan wuxuu kusoo kordhin karaya koox cagta arsenal Eh, sidoo kaleeto xaalada kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal sidoo kale kooxda kubada cagta chelsea waxaa leeyahay tobabaraha kooxda kubada cagta chelsea graham potter kulanka soo socda westham waa la ceerin doonaa hal koox kubada cagta liverpoolna laleeyahay kaloob xataa shaki ayaa la gelinayaa aad aad marka rashko aada umahadsan tahay eh, haddii aanu ka hormarno eh, kooxda kubadda cagta arsenal mm. kulanka ugu dambeeyey ee guuldarada kala kulanta koxda kubadda cagta everton waxaa qaladaad uu sameeyey macalinka kooxda kubadda cagta arsenal in ay ku yimaadeen guuldaradaas ay leeyahay mar waliba oo bedel ku sameeyo eh, odigad iyo sidoo kale xidiga thomas barty in kooxda arsenal bacsanaan eh, aad u xoogan laga dareemi karo inkastoo kulankaas bandhig wanaagsan ayna sameyn kooxda kubadda cagta ee arsenal laakiin bedelka uu ku sameeyey barty iyo odigad ayaa leeyahay eh, qaladaad uu sameeyey macalinka kooxda arsenal michael artete in lagu ciqaabay jorgino markii loo eego rashow mm. jorgino waa xidig aad u wanaagsan inkastoo daad ay hayso Eh, kooxda arsenal eh, waxa u anfici karaa leeyahay eh, maqnaanshaha thomas barty oo kale haddii uu ka dhaco ayuu bagab u noqon karaa kolley laakiin fursad oo lenab uu ku heli karo kooxda arsenal inuu ka heli karo u malaymayo laakiin waa xidig bagab ah oo kolley haddii xidigan uu dhaacmo ayaa suuragal in xidigan fursadiisa la siiyo kooxda arsenalna haddii xidigan gorgino kastoo uusan ahayn sida thomas barty xidig raacasho badan eh, wuxuu ku fiican yahay eh, kubadahan baasiska ayuu ku fiican yahay oo in eh, meesha ciyaaryahan uu ka baas ayuu aad ugu waacan yahay marka waxaa laisdhihi karaa xoogaa baag ab fiican ayay haystaan kooxda kubadda cagta arsenal lsleeyahay kulamada soo socdana arsenal thomas barty waa u joogaa oo dhaawacma ka ahan arsenal bandhigeeda waa sii wanaajin karta ayaa leeyahay kulamada kale haddii thomas barty qadkooda dhexo uu ku jiro ayaa leeyahay haddii aan eegno dhan kale kooxda eh, kubadda cagta ee jalziya graham botter waa la ceeri doonaa sida haatanba ku cad majalada kala duwan ay sheegayaan kulanka westham haddii laga adkaado eh, graham botter uu ku dayi doonaa bedelkiisana haatanba waa ay sii diyaarsadeen kooxda kubadda cagta ee jalsiya waxaana bedel loogu dhigi karaa ayaa leeyahay macalinka reer sbain eh, xulka qaranka sbain haye luis enrique ayaa leeyahay bedel ayuu noqon karaa marka cadaadis xooganaa saaran inuu kulankan badiyo aaday muhiim ugu tahay garan botter si uu kooxdan baaqi ugu sii aado laakiin haddii laga adkaado uu ku dei doona ayaa leeyahay macalinka kooxda kubadda cagta jalsiya eh, ee botter ayaa leeyahay luis arike ayaana bedel u noqon karaa dhan kale haddii aan eegno eh, rushko liverpool gorgian colob xaalada ku xun eh, booska ugu hooseeya ee ku jiraa booska tobnaad haddii laga adkaado macalinkan waa uu ku dei karaa ayaa leeyahay kulamada soo socda oo waxaad moodaa macalinka in uu doonayo inuu dhankan iyo bundesliga ku laabto ama bayer munich ama sidoo kale xulka germany ayuu doonaya inuu ku laabto halkan wuu ku caajisa ayaa leeyahay georgian colob waa isaga tegi kara ayaa leeyahay eh, haddii aysan kooxdan raacdeen isaga ayaaba suuragal inuu isaga taga leeyahay kooxda aad iyo aad ugu dambeyntii eh, koox kubadda cagta barcelona iyo real madrid waxaa laleeyahay horyaalka barcelona ayaa sideed dhibcood ah ku haysa sidoo kale real madrid durba waxay shika gelinayaan carlo angelotti eh, markaynu eegno sanadkan horyaalka mm. ayaa isleedahay xaaladda koox kubadda cagta real madrid iyo barcelona marka loo fiiriyo eh, kulamada kala duwan ee ciyaareen labadan kooxood waxaad moodaa barcelona inay marka hore aada u liidatay oo horyaalka markuu bilaabanaya real madrid madhig dhig wanaagsan ay sinaayeen marka eh, waxaad moodaa haatan real madrid inay liidayso barcelona ay soo sarma dhibcood nadiifa laga sarmaray kooxda kubadda cagta ee real madrid eh, barcelona ayaa haatan hoggaan ku heyso barcelona macalinkeeda fernandes aad ayuu iskula qabsiyay xidigaho dayar ayuu soo saaray waxaana ka mid ah badri sidoo kale xidiga ku wanaagsan gavi in uu isla helay sidoo kale cosmaan dambeele oo bandhigiisa kusoo laabtay ayuu helay ansufati ayuu helay weeraryahan fiican uu helay oo lamadhabaske difaacyadan aad ayuu u wanaagsan yihiin oo cristans iyo sidoo kale xidi kaleeta ayay heleen oo safil ay ka keensadeen jules conde marka bandhigooda aad uu wanaagsan yahay kooxda barcelona waxaa laleeyahay waa ay ku guulaysan kartaa horyaalka laliigaa dalka sbain waana ay ugu cadcada ah ee leeyahay sanadan cid ka hor istaagsan malahan kooxda kubadda cagta ee barcelona inay horyaalka ku guulaysanayeen leerashko wal waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duurka yenan aynu eegno dabcan kulmada kale jira kooxda kubadda cagta ee real madrid caawa markii la gaaro tobanka habeenimo waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta al ahli calabol kaabka samifiinaalihiisii ayay ciyaari doonaan iyadoona kooxda kubadda cagta marengeyska ay doonayaan in finaalka koobkan ay tagaan ayna markaasi la ciyaaraan kooxda kubadda cagta alhilaal oo xalay kooxda kubadda cagta flamango ay kasoo guubtay haddaba real la caawo ciyaareyso iyadoona aynu ognahay in xidigaha ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta marengeyska ay dhaawacan yihiin grigbizev ayaa kulanka maqnaanaya sidoo kale subadkarti waa maqnaanaya hazad ayaa maqnaanaya faskas ayaa maqnaanaya mindi ayaa maqnaanaya militaw ayaa maqnaanaya xidigo kaleetona way maqnaan karayaan oo muhiima godob kubadda cagta real madrid xil ciyaareed xun ay qaadanayaan iyadoona hadda sideed dhibcood laga sareeyo horyaalka laliigaha sanadkan barcelona ayaa ah kooxda ugu cadcad ee sanadkan ku guuleysan kareysa horyaalka laliigaha spain haddaba gobol kubadda cagta real madrid tababarahooda ninka lairahdo carlo angeloti waxa uu aaminsan yahay in dabcan haddii laga qaadi ama haddii uu qaadi waayo koobkan kalabal kaabka in la ceerin doono marka isbuucan waxaa la aaminsan yahay laba tababare la ceerin doono haddii kooxda kubadda cagta real madrid laga soo reebo kalabal kaabka waxaa laleeyahay carlo angeloti inkasta muhiim yahay laakiin wargeysyada ugu afka dheer dhankii ciyaaraha waxay leeyihiin carlo angeloti waqtigiisii gabagaba ayuu sii maraya inkastoo xidigaha dabcan muhiimka ay ka dhaawacan yihiin mar walbo Eh, dabcan kooxdaada markaad wanaagsan tahay waa lagu amaanayaa kor ayaa lagu qaadayaa waxaa tahay macalin fiican laakiin haddii mar uun kooxdaadi ay liidato ninkan toban horyaal noo qaaday sideed horyaal noo qaaday intaas noo sameeyey ma jirto oo waxaad sameynaysaa mid markaas la ceerinaya marka marka toddobaadkan ama kii chelsea la ceerin doonaa oo garham potter ama ninka layihahdo eh, ninkaad ku khatarta badan ninka layihahdo carlo angeloti inkastoo carlo angeloti uu taageer fiican u kaysto eh, milkiliyaasha kooxda kubadda cagta ee real madrid ko iyo tobanka habeenimo kooxda kubadda cagta v h waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta olympic marcel waa kulan xiiso badan iyadoona kooxda kubadda cagta ee b s ayay la ciyaari doonaan koobka dabcan lagu magacaabo cooba de france wareegii lix iyo tobankiisii koobka kooxda kubadda cagta olympic marcel kelin babe iyo weliba nemer ayaa maqnaanaya iyadoona nio ama leo misi markaa kulankan uu asaga diyaaryahay uu kulankan ciyaari doono kooxda kubadda cagta b koobkan waxay doonayaan inay markaasi dabcan ay ku guuleystaan oo koobabka ay ku guuleysan karayaan weyaan dhanka kaleetana haddiinu eegno dabcan wararka kale kooxda kubadda cagta ee liverpool waxaa la aaminsan yahay tobabarahooda yordan colob in waqtigiisii gabagabo iminkanba uu sii marayo waxaa leeya yordan colob haddii uu ka tago kooxda kubadda cagta ee liverpool waxaa la aaminsan yahay kooxda ugu horeysa ee dafi doonta inay tahay kooxda kubadda cagta chelsea marka chelsea waxaa haysta tobabar la-aan ama eh, tobabar la-aan ama macalin la-aan ayaa haysata inkastoo garham botter dabcan uu ficnaa kooxda kubadda cagta breyton ku ficna laakiin ninkan waxaa leeyahay tan iyo markii uu yimid kooxda kubadda cagta ee jelsia guuldaro xanuun badan ayuu la kulmay dhibcaha waa u inkastoo xidiga muhiimka ay dhaawac yihiin laakiin graham botter waxaa leeyahay wadadii waxa uu mari doonaa saaxiibkiisii hore ee la yidhaahdo dabcan thomas tuuqal marka tuujil iyo weliba ninka la yidhaahdo ee graham botter waxaaba fiicanba tuuqil oo dabcan isaga kooxda ah wax badan kula guuleystay marka waxaa leeyahay graham botter sidoo kaleeto yurdan colob xataa shaki ayaa la gelinaya waxaa leeyahay kulanka everton iyo westerham waa kooxda kubadda cagta everton iyo kooxda kubadda cagta ee liverpool haddii kooxda kubadda cagta liverpool laga adkaado xaaladda waa isbedeli doonta dhan kalena wararka suuqa libsiga denmarkna kooxda kubadda cagta newcastle united iyo mancity kula tartibi doonta saxiixa james madison oo ka tirsan kooxda kubadda cagta leicester city sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta manchester ayaa boqol milyan oo boon dabcan ku dooneysa inay gacanta ku dhigto ninka layidhaahdo napoli iyadoona kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo chelsea iminkan ay doonayaan wiilkan weeryahanka ah manchester city ayaa dooneysa in real madrid iyo liverpool ay ku kadhacdo saxiixa qadka dhexe burishiyo dodmood ninka layihahdo judy billigham balse waxaa laleeyahay kooxda kubadda cagta real madrid iminkanba waa kaniya jibi doonaan inkastoo real madrid ay tahay kooxda ugu cadcad ninka ay qaadan karayaan arsenal ayaa macquul tahay inay weli ay markaasi go-aaminayso inay iibiso dabcan ciyaaryahaanka iminkanba ka wacdareynaya kooxda kubada cagta ee remis ninka layihahdo valoron bologon waxaa laleeyahay ninka way iibin doontaa oo iminkanba golaalinta horyaalka ee faransa uu hogaaminayo dhan kaleetana haddii aynu eegnana koxda kubadda cagta liverpool iyo weliba koxda cagta manchester united ayaa labadaba waxay markaas iminkan ka shaqeynayaan heshiis ay ku doonayaan weeryahaanka kooxda kubadda cagta interacte frankfort ninka layihahdo randal colomeni iyadoona markaa laba kooxood ee doonaya dhan kaleetana chelsea ayaa jalobah eh, eh, ku dari karta heshiis ay ku dooneyso daafaca midig ee inter milan ninka yihahdo densel danfurus kooxa kubadda cagta manchester united ayaana meel fiican mareysa madaxdalada ay heshiiska cusub ay ka doonayeen diego daylot way doonayeen inay sii heystaan dhan kale inter milan ayaa wadahadalo la yeelatay lionel misi ka hor inta uusan ku biirin koox kubadda cagta b a g yani inter milan waxay dooneysay lionel misi inta uusan ku biirin koox cagta b dhanka kaleetan haddiina egnana ee kabtanka barcelona sergio bascot ayaa heshiis lix milyan oo boon ee laba sana waxa uu dabcan u aadi doonaa kooxda kubadda cagta alnasar balse marka hore waxa uu sugi doonaa haddii uu heshiis kordhin doono kooxda cagta barcelona ama haddii uu dabcan uu ka tegi doono marka xaaladda kooba kubadda cagta barcelona waa ka barcelona iyadana waxay doonayaan xindi qadaxa ah in markaasi ay soo qaataan wayaa saaxibada guud barnaamijka ciyaaraha door ka yeeneen intan ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka barnaamijkiisi xigahna la kulantay